alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira mowduuca inoogu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa alxukmu bigayri maa anzala allah ayuu ku saabsanaa guud ahaan kolley waa ka warrannay waxaanaynu tilmaannay in tafsiil ay leedahay mas'aladu xukmu bikayri maa anzal allah sharec ahaan inaynay bannaanayn waa sheegnay adilada qaarkeed waa soo aroorinay kufri iyo dulmi iyo fisqi intaba inuu ilaahay ku itlaaqayna waa sheegnay aayaadkaynu akhrinay iimaanka in laga nafiyey cidda xakam ka yeelata cidaan rasuulka ahayn sala allahu aleyh wasalam aayadda sheegaysa waa keennay marka adiladaasi waa ku soo aroortay tafsiilka culammadu ay ka qabaanna inay tahay xukmu bikayri maa anzala allah inuu marna noqonaayo kufri akbara marna kufri asqara noqonayana waa tilmaanay aayaadkan suuratulmaa'idana cidday ku soo degeen waxay ahayd yuhuuddii ayay ku soo degeen yuhuuddina xukunkii ilaahay way dafireen allahna waa ku been abuurteen ahlu cilmi badani saas waa sheegeen inay jaaxidiin xukunkii ilaahay rajmiga ku ahaayeen nimankaa yuhuuddu ay dafirayeen yacnii culamo badan baa sheegay bacdi ka midana waa soo naqlina bal waxaynu keennay axaadiista qaarkood oo tilmaamaysa inay inkirayeen laa najidu fiiha shay-a markuu nebigu weydiiyey tajiduna fii kitaabikum arajma kitaabkiinni rajmi ma ku haysaan waxay yidhaahdeen laa najidu fiiha shay-a shay rajmiya kuma hayno qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin waatuu allah yidhi tawraad la kaalaya oo akhriya ee haddaad run sheegaysaan kitaabkii towraadeed bay soo qaadeen sida axaadiista saxaaxa ku soo aroortay dabeedna markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisay ka akhriyeen wadaadkii yuhuudiga ahaa wuxuu saaray suulka ayuu aayaddii rajmiga saaray fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey inta ka horraysa iyo inta ka dambaysuu akhriyey cabdullaahi ibnu salaam baa waxauu yidhi yaa rasuula allah aayatu rajmi waxay ku sugan tahay halka suulka uu ku haye lafteeda ayay ku sugan tahee suulka ka qaad dheh markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi surka ka qaad waa ka qaaday fa idaa aayat rajmi taluux waa aayaddii rajmigu cad aayaddii xadka rajmiga sheegaysay oo qofka sinaystay isagoo guur hore soo maray guur hore oo saxiixa galmana ku sameeyey kadibna sinaysta in dhagax lagu dilo aayaddii sheegaysay waaba yadiyo cad bay ku taalla towraad waxaa kaloo jira xadiid soo arooray oo imaam axmed ku soo wariyey musnadkiisa oo tilmaamaya in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddexda aayadoodba gaaladay ku saabsan yihiin can ilbaraa'i ibni caazibi can ilnabiyi sala allahu alayh wasalama qowlahu wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alظaalimuun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun fi lkufaari kulluha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam gaaladay ku saabsantahy dhammaantood fi lkufaari kulluha marka gaaladaasina waxay sameeyeen waxay ahayd inay xukunkii ilaahayna dafiraan xukunkay dejisteenna ay allah ku been abuurteen muslim wuxuu soo wariyey xadiiska iyadoo marfuuc sariixa aanu ahayn ayuu ku soo wariyey saxiixiis laakiin imaam axmed wuxuu soo warinayaa isagoo marfuuc sariixa ah can ilnabiyi sala allahu aleyh wasalam qowlahu waa qowlkii nebiga calayhi salaatu wasalaam saddexda aayad intuu akhriyey inuu yidhi fi lkufaari kulluha sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiixun calaa sharti shaykhayn wuxuu saxiix ku yahay shardiga labada shiikh ayuu saxiix ku yahay bukhaari iyo muslim bukhaari iyo muslim yacni markaa shardigooduu saxiix ku yahay marka calaa kulli xaal culammada sunna waljamaaca waxay qabaan xukmi bikayri ma anzala allah inuu yahay macsiyatu min almacaasi laakiin sida macaasida kaleba marka ashyaadan kale ay raacaan ay kufri akbara u noqoto ama istixlaalka ama juxuudka ama wax la macno ah ayaa xukun bikayri maa anzala allahna uu noqonayaa kufri akbar haddii waxyaalaha kale ay raacaan laakiin mujaradkiisu uu yahay macsiyatun min almacaasi macsi macaasida ka mida uu yahay in la yidhaahdo tafsiil ma laho waa wada kufri akbar in la yidhaahdaana waa ictiqaadu alkhawaarij waa khawaarijtu siday qabeen axad ahlu sunno ka midoo qabay ma jiro culammaduna dhammaan waxay u nisbaynayaan khawaarij inay saa qabtay hadday culammada mufasiriinta tahay iyo hadday ahlucilmiga kale ay yihiinba dhammaan saasay tilmaamayaan wuxuu ibnu taymiya odhanayaa wa hadihi alaayatu mima yaxtaju biha alkhawaariju aayaddani waxay ka mid tahay waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waxyaalahay khawaarijtu deliishadaan oo ay u deliishadaan cala takfiiri wulaati alumuur aladiina yaxkumuuna bigayri ma anzla allah uma yazcumuuna ana ictiqaadahum xukm allah waxay u deliishadaan khawaarijtu gaalaysiinta la gaalaysiinayo madaxda muslimiinta madaxda muslimiinta ee ku xukumaya waxaan shareeco ahayn haddana sheeganaya ictiqaadkoodu inuu yahay xukunka ilaahay yazcumuunu ka cabiraya waxyaalahay u deliishadaan bay ka mid tahay aayaddani culamo badanoo mufasiriina ayaa u nisbeeyey ahlucilmi kale ayaa u nisbeeyey min asalaf waalkhalaf ba waxay u nisbeyn jireen culammadu itlaaq in loo qaato liha tafsiil ma laha inay tahay ictiqaad alkhawaariji khawaarijta ictiqaadkoodii inay tahay fataawaha culammada ee mawduuca ku saabsanna kollay waa badan yahay qadiiman wa xadiisan kutubta tafaasiirta haddaad u noqotona waad ka arkaysaa oo cid yacni itlaaqan u qabtaa inay kufri akbara tahay oo inay tafsiil lahayn kutubu tafaasiir ka heli mayse wax kale iska daya xataa bacdu alkhawaarij baa tafsiilinaya khawaarijta qaarkood baa xataa tafsiilinaya shaykhu libaadiya ibaadiyaduna waa firqa min alkhawaarij kitaab weyn oo tafsiira uu leeyahay oo wasiirka awqaafta iyo waturathi alqawmiyi oo cumaan uu taabacay aayadda tafsiirkeeda markuu maraayo hebel itfiish baa la odhan jiray wuxuu odhanayaa kufriga aayadda ku sugani waa kufru nicma laa kufru shirkin kufru nicma weeye ee kufru shirki ma aha kufru nicmahana waxaa looga jeedaa waa halka laga yidhaahdo kufrun duuna kufrin markaasuu odhanayaa waxay sheegteen sufariyadu waa firqa firaqii khawaarijta ka mida ah. lacanahum allah allaha nacdale waxay sheegteen in kufru shirkin ay tahay kufriga aayadda lagu sheegay arrinka noocaasana khalad bay sheegeen buur marka kufrigan inuu yahay kufri aan milladda qofka ka saarayn bilkulliya ayuu ku nuxnuxsanayaa weliba nacaybka uu qabo cidda odhanaysa waa kufru shirkin oo milladda laga baxayaa tafsiil ma laha uu gaadhsiiyey inuu markaa sufariyada inuu markaa nacdalay ay khawaarij is leeyihiin ay khawaarij is leeyihiin waayahay asheekh maxamed ibnu cabdilwahaab nawaaqid alislaam annawaaqid alcashara naaqidka afraad markuu joogo arrinka ictiqaadkuu ku xidhaya wuxuu odhanayaa annaaqid alraabic man ictaqada ana gayra hadyi اnabiyi sala allahu alayh wasalam akmalu min hadyihi aw ana xukma gayrihi axsanu min xukmihi kaaladiina yufadiluuna xukma altawaaqiiti cala xukmihi fahuwa kaafir ku kastoo caqiideeya ama rumeeya in hanuunka rasuulka hanuunaan ahaynini inuu ka kamaal badan yaho ka dhammaystiran badan yahay hanuunka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa caqiideeya uu yidhahda hadyiga nebiga haddii aan ahayn baa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kamaal badan ama caqiideeyo rumeeyo anna xukma hayrihi axsanu min xukmih in xukunka ilaahay xukumaan ahayni inuu ka wanaagsan yahay xukunka ilaahay ama xukunka rasuulka xukunka rasuulkuna waa xukunka ilaahay aw ana xukma hayri axsanu min xukmi kaladiina yufadiluuna xukma adawaaqiiti calaa xukmi sida markaa kuwii ka fadilaayey oo sarraysiinayay xukmiga tawaaqiita ka korraysiinayoo ka fadilaayay xukunka rasuulka ama xukunka ilaahay fa huwa kaafir gaal weeye manaadka kufriga muxuu ku xidhay yacni wuxuu ku xidhay callaqa cala alictiqaad ictiqaadkuu ku xidhay man ictaqada ma odhan qofka markaa waxa weeye ku xukuma ma odhan labana iskuma khilaafsana cidda tidhaahdaa hadii aan hadyigii rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam baa hadyigii rasuulka ka kamaal badan ama xukun xukunkii ilaahay ahayn baan xukunka ilaahay ka wanaagsan oo xukun kalea ka wanaagsan in cidda tidhaahda inay gaal tahay laba iskuma khilaafsanaan laa yakhtalifu fi isnaan marka arrinka wuxuu ku xidhay ictiqaadku ku xidhay manaatu alxukmi inuu ictiqaad ka yahay ayuu tilmaamay culammadu sidaas cabirayna dee waa badan yihiin sheekh ibnu baaz raximahu ullah aqwaal badan buu leeyahay oo mar walba ku xidhaayo yacni markaa zacmiga iyo ictiqaadka ku xidhaayo waxa uu sheekh ibnu baas yidhi faman zacama annahu yajuusu alxukmu bihayriha aw qaala inahu yajuusu an yataxakama annaasu ila alaaba'i aw ila alajdaadi aw ila alqawaaniin alwadciyati alatii wadacaha alrijaalu sawa'un kanat sharqiyatan aw garbiyatan faman zacama ana hada yajuusu faina aliimaana muntafin canhu wayakuunu bidalika kaafiran kufran akbara yacnii ku kastoo sheegtaa in xukumaan xukunka shareecada ahayni inuu bannaan yahay ama sheegta ama ictiqaadiya inay dadku u xukum tagaan aabbayaasha iyo awowayaasha iyo qawaaniinta iyo xeerarka dadku dejiyeen ama ha ahaadeen qaar bari loo nisbeeyey ama ha ahaadeen qaar galbeed loo nisbeeye qofka sidaa sheegta ama caqiideeyaa oo sheegta oo yidhaahdo waa bannaan tahay iimaankii eber buu ka yahay oo wax iimaana innaba male waxaanu noqonaya mid kaafiroo gaaloobay kufri akbara oo weynaansha badan wuxuu kaloo yidhi faman ra'a ana sharca allahi laa yajibu taxkiimuhu walaakin low xakama kana afdala aw ra'a ana alqaanuuna afdalu aw ra'a ana alqaanuuna yusaawi xukma allahi fahuwa murtadun can ilislaam wuxuu yidhi ka u arka ama u caqiideeya in sharciga ilaahay aynay waajib ahayn in laga xakam dhigto oo isaga xaakim laga dhigo ama isaga in wax lagu xukuma inayna waajib ahayn sidaa u arka ha yeeshe yidhaahda haddii lagu xukumi lahaa isagaa mudan oo afdal ah ama u arka inuu qaanuunku ka mudan yahay ama u arka inuu qaanuunku la sinmayo xukunka ilaahay saddexda suuraba wuxuu noqonayaa murtadun can alislaam suwarkaasi dhammaan waa suwar ijmaaciya bayna alummati alislaamiya ummadda islaamku dhammaan waa miday isku waafaqsan yihiin oo khilaaf aanu ku jirin markaasuu haddana soo khulaaseeyo wuxuu yidhi wahiya alaasatu anwaac alnowcu alawal an yaquula ina asharca afdalu walaakin laa maanica min taxkiimi hayri sharci waa suura annowcu athaani an yaquula ina alsharca walqanuuna sawa'un walaa farqa alnowcu ahaalisu an yaquula ina alqanuuna afdal wa wlaa min alsharci wa hada aqbaxu alhalaasati wa kulluha kufrun wa riddatun can alislaam saddexdaa suuro laba muslim isku khilaafi maayaan inay gaalnimo tahay ijmaac qaciyana ku sugan haddii la yidhahdo shareecada afdal ah laakiin haddana waa bannaantahy waxaan shareeco ahayn in la ysku xukumo waa istixlaal la xalaashanayo waa istixlaalu maa xaramahu allaahu haddii la yidhahdo waa la siman tahay iyo haddii la yidhahdo waa ka mudan tahayna istixlaal iyo ziyaadaba waa tahay ya oo sharcigaa afdaloo mudan laakiin waxaan shareecada ahayn la ysku xukumaana waa bannaan tahay waa istixlaalkii culammadu isku waafaqsanaaye inay gaalnimo tahay hadda shareecadii baa la fadilay aaminay ama lagu sheegay waxaa shareecada khilaafsanna inay bannaan tahay bal ka warran haddii lala simo oo la yidhaahdo waaba sawaasiyo ma kala horreeyaan ma kala sarreeyaan ee waa siman yihiin waa istixlaal iyo ziyaadaba waa yihiin istixlaalkii bay soo gelayaan istixlaal waa ziyaada haddii la yidhahdo qaanuunka ama xeerka shareecada khilaafsan baa afdala haddii la yidhahda ka warran dee waa kasii darantay soo ma kulluhaa waxay soo gelaysaa istixlaalka ayay soo gelaysaa haddii shareecada la dhaleeceeyo ka warranoo la yidhaahdo waxa weeye xuduuddu yacni oogitaankeed waa waxshiya ama wakhtiga uma munaasibaha ama lagu dheelleelo iyadana laba muslim iskuma khilaafaya inay gaalnimo tahay suwarkaa dhammaantood waa suwar culammadu dhammaan isla ogolyihiin kadib buu sheekh ibnu baas wuxuu yidhi ama aladii yaraa ana alwaajiba taxkiimu sharci illahi wa annahu laa yajuusu taxkiimu alqawaaniini wagayriha mima yukhaalifu sharca allah walakinahu yaxkumu bigayri ma anzla allahu lihawan fii nafsihi dida almaxkuumi calayhi aw lirishwatin aw liumuurin siyaasiyatin aw ma ashbaha dalika min alasbaab wa huwa yaclamu annahu daalimun mukhti'un wa mukhaalifun lisharci fahada yakunu naaqisa aliimaani waqad intafa fii xaqihi kamaalu liimaani alwaajib wa bidalika yakuunu kaafiran kufran asqar sheekh ibnu baas baa odhanaya laakiin ka u arka buu yidhi in waajibku yahay shareecada in xakam iyada laga dhigo oo taxkiima sharci illaah inay waajib tahay u qaba waxa lo wixii shareecada khilaafsan la ysku xukumaana inay bannaanayn sidaa u qaba ha yeeshee ku xukumaya wax shareecada khilaafsan asbaabta ugu xukumayaa ama asbaab siyaasiya ha noqoto ama markaysaa markaa ciduu marka ku dhibayo ha noqoto ama marka laaluush iyo waxyaalo la siiyey ha noqoto ama sababo kale ha noqoto sida khawf markaysaa cid ka xoog badan uu ka baqayo wax la midka ah sida culammadu fataawooyinkooda qaarkood ay ku sheegayaan aw maa ashbaha dalika min alasbaab bay soo gelaysaa taasna wa huwa yaclamu annahu daalimun mukhti'un wa mukhaalifun lisharci ogna inuu markaa daalim yahay oo sharcigii khilaafay ou gefsan yahay waa naaqisuliimaan kamaalkii iimaankee waajibka ahaana waa ka maqan yahay waxaanu noqonayaa kaafiran kufran asqara kufri asqara ayuu kufrigiisu noqonaya sheekh ibnu baaz saasoo odhanaya waa yahay bal fataawa lajna daa'ima oo iyadana qawaaniinta la weydiiye aan eegno su'aalo aalo dhowra ayaa la weydiiyey su'aal baa ka mid ahayd famaa xukmu man yataxaakamu ila alqawaaniin alwadciyati wa huwa yaclamu butlaanaha walaa yuxaaribuha walaa yacmalu cala isaalatiha muxuu yahay cidda u xukun doonanaysaa qawaaniinta wadciga ah xeerarka markaysaga dadku dejiyeenee shareecada khilaafsan isagoo og inay baatil tahay oo aan la dirirayn oo la dagaalamayn kuna dadaalayn oo samaynayn inuu suuliyo xukunkiisu muxuu noqonayaa waxay yidhaahdeen mashaayikhdii lajna daa'ima bilri'aasati ibni baaz alwaajibu altaxakumu ila kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alayh wasalam cinda alikhtilaaf qaala tacaala fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir dalika khayra wa axsanu ta'wiila falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima wataxaakumu yakunu ila kitaabi illahi tacala wa ila sunnati rasuuli sala allahu alayh wasalam fain lam yataxaakam ilayhima mustaxilan itaxaakuma ila gayrihima fahuwa kaafir wain kaana lam yastaxila ataxaakuma ila hayrihima walakinahu yataxaakamu ila hayrihima min alqawaaniin alwadciyati bidaafici tamacin fi maalin aw jaahin aw mansibin fahuwa murtakibun macsiyatan wa faasiqun fisqan duuna fisqin walaa yakhruju min daa'irati aliimaan fatwada waxa saxeexay cabdulaahi bnu qacuud iyo cabdulaahi bnu khudayaan iyo cabdilcasiis ibni cabdilaahi bni baaz oo ra'iiskii ah ra'iisu lajna daa'ima fii zamanihi waxaan yaro baraarujinayaa dabcadaha qaarkood oo fataawaha lajna daa'ima ah waxaa ku dhacay sakti hadalka in ka midi ka dhacday dabeedna waxay noqotay mushkil sababta markaa saktigaasina wuxuu yahay khayrihimaa baa saddex goor soo noqonaysa dabeedna intiqaalu nadar baa dhacay hayrihimaada hore markii la joogay waa dabcadaha qaarkood dabcadihii dambe waa la saxay hayrihimaada hore marka la joogaa khayrihimaada dambe loo booday waa intiqaalu nadar markaa sadar baa ka dhacay calaa haada fatwadu waxay noqotay mushkil waxaan filayaa ka maktabat almutaalaca inoo yaallaa inuu noocaa saqdigu ku sugan yahay sakdigaasi markuu ku dhacay waxay noqotay qawaaniinta wadciga cidda ku xukumaysa ciddaan u xukun tegin shareecada kitaabkiiyo sunnada isagoo xalaashanaya inuu wax kaloo aan shareeco ahayn u xukun tago oo qawaaniin wadciya xalaashanaya waa faasiq fisqan fisqi duuna fisqi oo bimacnaa milladda ka bixi maayo dee mana suuragal ah isagoo qawaaniintii wadcigaee shareecada khilaafsanayd xalaashanaya in la yidhaahdo waxa weeye waa fisqun duuna fisqin iyo kufrun duuna kufrin laa yakhruju min daa'irati aliimaan laa yaquuluhu muslim iska daa caalime muslim odhan maayo muslim ma odhanayo marka sakdiga noocaasa maca alasaf yacni qaar badan oo ka naqliyey waxay u naqliyeen sidaas laakiin waagii hore sakdiga kolay marka inuu wax ka dhaceen kumaanu baraarugeyn laakiin waxaan is idhi hayru baa ka dhacday baan is idhi oo mustaxilan hayra mustaxilin inay tahay waanan u malaynayaa nuskhada inaan ku dul waqti hore ay gu akhiiran waxa weeye nusakha qaarkood oo markaa dabcadihii dambe ah ayaa marka qadarkii ka dhacay loo idaafeeyey oo lagu daabacay iyadoo siyaadadii wadata fain lam yataxaakam ilayhima mustaxilan itaxaakuma ilaa gayrihima fahuwa kaafiruun haddaanu u xukun tegin kitaabkiyo sunnada xaaluu xalaashanaayo inuu u xukun tago waxaan kitaab iyo sunne ahayn uu sidaa xalaashanayo xalaalnimo ka caqiidaynayo waa gaal wain kaana lam yastaxila ataxaakuma ila gayrihima walakinahu yataxaakamu ila gayrihima min alqawaaniin alwadciyati bidaafici tamacin yacni laakiin haddii aanu xalaashan xukun doonadka uu xukun doonanayo waxa shareecada khilaafsan ee waxa shareecada khilaafsan uu u xukun tegaayo isagoo marka waxa weye ama adduunya doon ah ama magac doon ah ama mansib doon ah oo markaysa marka derajo iyo yacni mansib jaga doonaayo iyo xukun yani wax la mida fa huwa murtakibun macsiya waa mid macsi la yimi oo fisqi duuna fisqi marka waxawe faasiq ah fisqigiisuna uu yahay fisqigii weynaaka ka sokeeya walaa yakhruju min daa'irati liimaan waa waadix marka cala kulli xaal taasna saas weeye culamo badan baa marka markaa tilmaamay tafsiilkaas oo saa u tilmaamay sheekh ibnu baas waxaa la weydiiyey tabdiilu lqawaaniin miyaan kufri akbar aynay ahayn dabeedna wuxuu yidhi hadduu xalaashado oo bannaysto qaanuunka shareecada khilaafsan wuxuu noqonayaa kaafiran kufran akbar mar walba ibnu baaz wuxuu ku xidhaa yacni istibaaxada ama ictiqaadka ayuu ku xidhaa ashridadiisi haddaad u noqoto waad arki kartaa waxaa jirta marba waxa weeye koox ayaa u yimi dakaatiro u badan ayaa markaa u yimi dabeedna masaladay markaa sheekha kala mudaakaroodeyen oo hadallada ku celiyeen su'aasha marba geeskaga keeneen waxay dooneen kelmad inay ka helaan xeerka shareecada khilaafsani biduuni tafsiil buu gaalnimo yahay si kastay ugu dhigaan iyo marba jahay kaga yimaadaanba uma suuro gelin shariidkaasi wuxuu caan ku yahay addamcat albaaziya waa shariid niqaash ah yacni mashaayikh xataa macruufa ayay soo kaxaysteen oo ibnu jibriin baa la socday sulaymaan ibnu fahd alcuuda iyo saaxiibadii bay ahaayeen ibnu jibriilna waa soo kaxeeyeen yacni markaa as'ilada sheekha marba gees bay kaga keenayaan oo mar walba sheekhuna tafsiilkii buu marayaa tafsiilkii ayuu marayaa maxaa istixlaal loogu shardinayaa maxaa loo odhan waayey markiisa markaa xeerka shareecada khilaafsane cala itlaaq buu markiisa gaalnimo u yahay markaasaa sheikhu odhanaya idaa facalaha mustaxilan laha yakfur ama idaa facalaha lita'wiilin liirdaai qowmi aw likada wakada yakuunu kufran duuna kufrin yacni markaasaa odhanaya laakiin wuxuu odhanayaa haddii muslimiintu xukuumad guud oo la dagaalantay hadday jirto in lala dagaalamo ayaa markaysa markaa saxdu ay noqonaysaa buuri laakiin laguma gaalaysiinayo iyadoaan lala dagaalamin oo xukuumad imaam la dagaalama aanu markaa jirin markaasay yidhahdeen sheekh hebel baa yidhi waxa weyaan haddii shareeco mansuukha wax lagu xukumo yacni waxay noqonaysaa gaalnimo markaasuu ma sharcigu u nisbaynaya shareecada mansuukhadaas yacni mise uma nisbaynaayo markaase kumuu hadlina dee waa ku xukumay uun markaasuu odhanaya sheekh ibnu baas ida nasabahu ila alsharci fahuwa kufrun akbar ama ida maa nasabahu ila shariica bas mujaradu qaanuunin wadaca falaa yakfuru kufran akbara mislu aladii yajlidu annaasa bigayri alxukmi sharci markaasay kusoo soo celinayaan odhanaya sheekh miyaan xaaladda keliya ee qadiya mucayana iyo qaanuun guudo xeera ah miyaan la kala saaray markaasuu ohanaya ama ida nasabahu ila sharci yakfur wa ama ida maa nasabahu lisharci yaraa annahu qaanuunu yuslixu bayna annaas eh, ma huwa bisharci ma huwa can illaahi wala can rasuulih yakunu jariima walakin laa yakunu kufran akbara fima actaqid saasuu ku nuxnuxsanaya markaasay odhanayaan ibnu kasiir baa yidhi waxaweye ijmac baa masalada ku sugan ibnu kasiir ayaa yidhi yani marka ijmac baa masalada ku sugan markaasuu sheekhu odhan lacalahu ida nasabahu lisharci waxaa laga yaabaa ibnu kasiir inuu u jeeday sharciga marka loo nisbeeyo yacnii qaanuunka sharciga khilaafsan markaasay kufri akbara tahay bilijmac sidaa inuu ujeedaa laga yaaba markaasay hadalkii ibnu kasiir markaa u sheegaya markaas walow ibnu kasiir maa huwa macsuum yaxtaaj ila ta'ammul markaasay odhanaya qaydka istixlaalka xaggee laga keenay markaasuu adilada kale laga qaatay oo macaasidu ahlusunna waljamaca waxay qabaan in kufri akbara aynay daatadeeda u ahay markay gees walba kaga yimaadeen ugu taag waayeen marka dambe odhanaya masalada ijtihaadi inay tahay oo sida iyo sidaba haddii la yidhaahdo ay saa'iq tahay maynay suuroobi karin markaasuu marka si yidhahdaan tarawna ana hadihi almasalata axsana allahu ilaykum ijtihaadiya asheekh markaasu odhanaya wallaahi ana hada aladii actaqiduhu min annusuus yacni min kalaami ahli ilcilmi fima yatacallaqu fi alfarqi bayna ahli sunnati walkhawaarij walmuctasila khusuusan alkhawaarij ana ficla almacsiyati leysa ila ida istaxallahu aw daafaca can duuniha bilqitaal sidaasu markaysa markaa odhanaya calaa kulli xaal fatwada albaani waa macruuf ee xukunka ku saabsan yacni marka waa fatwa macruufa marka lagu yidhaahdo waxa weeye qadiyaddii marka joogto laga dhigo miynay ka duwanayn wuxuu odhanayaa markaysa markaa dee maxaa lagu kala saaraya hadduu mar ku xukumo ka warran hadduu laba ku xukumo ka warran hadduu ku xukumo markaysa ku xukumo ka warran yani eh, shan hadduu ku xukumo konton yani maxaa kala farqinaya suwarka noocaasa ya waayo hadduu markaa qofku sheego oo yidhaahdo waxa waxaweye intaasoo goor markuu ku xukumuu gaaloobayaa laakiin wixii ka yar gaaloobi maayo daliil baa la weydiinaya kala farqinaya labada suura isku xiga ma daliilu mufariq daliilka kale farqiye waa maxay cabdimuxsin cabaas saas i la-eg markaysa markaa sheegay oo isaguna markaa uu tilmaamay wax oo kala farqinaya marka iyo tobanka iyo boqolka iyo kontonka goor iyo waxaweeye kunka goor kala farqinaya ma hayno marka mid walba qaacidadu manaadku waa kaas waxaa shaykhulislaam ibnu taymiya sheegay qaacido mawduucaas markaa khusaysa oo uu yidhi maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi waaxiduhu wa kasiiruh qaacidadaas waa qaacida muhima qaacida muhima weeye abwaab mutacadidin qofka ka anfacaysa aalibulcilmiga wuxuu idhi maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi waaxiduhu wa kasiiruh wixii iimaanka buriya midhkiisa iyo intiisa fara badani waa isku mid xagga iimaan burinta iskaga mid bay ka yihiin yani masalan dunuubtii waxay u qaybsantaa dunuub daatadeeda mukafir u ah oo sideeda loogu gaaloobayo dembiyada sidooda lagu gaaloobaya mukafirka u ahy hal mar haddii lala yimaado waa la gaaloobaya mellada waa laga baxaya cayda ilaahay la ee hal mar hadduu qofka la yimaado milladuu ka baxaya musxafka haddii qaaduraadka iyo qurunka lagu tuuro ama ogaan la ysugu taago waa kufr akbar halkiisa mar baa lagu gaaloobaya haddamaata dabxi ligayr illaah halkiisa mar baa lagu gaaloobaya yacni sujuud ligayr illah markiisa mar baa lagu gaaloobaya hadda maarata istihzaagii halkiisa mar baa lagu gaaloobaya yacni waxa weeye dembiyada aan sidooda gaalnimada u ahayna qofku hadduu markaysaa kumaankun goor la yimaado ictiqaadkii hadduu dembi waxaana yihiin ka qabo ka ictiqaadsan yahay kuma gaaloobaayo walow facalahu alfa mara ya hadduu qofku markaysagaa beenta u farabadiyo oo maalin walba markaysa markaa uu sheego boqol beenood oo uu caado ka dhigto hal yakfur ma ku gaaloobaya beenta uu sheegaayo isagaan allah ku been abuuranayo been ka sheegay kuma gaaloobayo kalaamunaaska hadduu been ka sheegaayo laakiin allah iyo rasuulkiisa aanuu been ka sheegaynoo ku been abuuranayn kuma gaaloobaayo mujarad alkadib biduuni istixlaal ku gaaloobi maayo haddaanu xalaashan oo xalaalnimo ka caqiidayn ama odhan waa xalaal yacni dunuubtii maxaa loo qaybiyey waxaa loo qaybiyey markaysaga duuna alkufri iyo kufri ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa laba qaybood baa loo qaybiyey imaam bukhaari saxiixiisa muxuu baabaystay almacaasi min amri jaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki yacni macaasida umuurta jaahiliyada ama gaaladay ka mid tahay akhlaaqda gaalada cidda u saaxiibka macaasidaa kuma gaaloobayaan gaalnimada shirkiga mooyaane shirkiga mujarad lirtikaab uu la yimaadu qofku gaaloobaya laakiin macaasida maxaa loogu gaaloobaa biistixlaaliha laa biirtikaabiha xalaashadkeeda loogu gaaloobaya irtikaabkeeda loogu gaaloobi maayo marka sheikhu islam ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa maa yanqudu liimaana wixii iimaanka burinaya midhkiisa iyo intiisa fara badani waa isku mid xagga iimaan burinta xagga dembiga inay kala dembi badantah waa sha akhar taasi laakiin xaysiyada laga simaya waa maxay waa xagga iimaan burinta ma jiro dembi shareecada ka mida oo la yidhaahdo markiisoo lagu gaaloobi maayee laba goor haddii lala yimaadaa lagu gaaloobaya ama labadiisa lagu gaaloobi maaye saddex goor haddii lala yimaada lagu gaaloobaya ama saddexiisa lagu gaaloobi maaye wax ka badan baa lagu gaaloobaya ama tobankiisa laguma gaaloobaya wax ka badan baa lagu gaaloobaya ama boqol goor haddii lala yimaado lagu gaaloobi maayo wax ka badan baa lagu gaaloobaya waa haluma jara waayo daliil bay u baahan tahay tafriiqa la kala farqinayo oo la odhanayo yani sidan iyo sidan bay markiisa waxka kala tahay calaa kulli xaal masaladan shariid kale oo uu leeyahay ibnu baas laftiisa oo la yidhahdo alxaakimiyatu walirjaa isaga laftiisa su'aalo la weydiinayaa su'aalo mawduucan ku saabsan waa ku saabsan yihiin mar walbana sheikhu tafsiilkaas ayuu marka waxa maraa tafsiilkaas ayuu maraa wakhtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk